uu iska bilowdo waa fiican tahay haddii uu bisinka ku dhex akhriyana dembi ma aha laakiin waa wa waa laga fiican yahay فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء فرض وسنة وهيئة فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو إلى آخره الكاس درس كانوا كبل آميا صنف كوح إليه فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء كما حلقة ورمي الدونة كبدي صلاة هي سجود السهو wاlmatruuku min asalaati salaada wixii laga tegayey alaaثatu ashyaaa saddex shay weey saddex shay iyay de eh, salaaduba u qeybsamaysay markaa saddexdii de mid kamid un baa laga tegi fardu wa sunatu wa hay-atun salaada gebigeeduba waxay u qeybsamaysay furuud ama arkaan iyo sunatun sunne ama abcaad kuwii sujuudu sahwiga lahaa aynu sheegnay abcaadda ahaa quruudkii iyo ataxiyaadkii dhexe iyo wixii ka farcamayey wa hay-atun iyo sunnayaashii kuwaa ka hooseeyey ee faraha badnaa saddexdaa qaybood weeyaan salaadu waa faral iyo qaybo faralka u eg laakiin aan faral ahayn iyo sunnayaal marka saddexdii qaybood unbuu de wixii salaada kamid ee laga tagaa u noqonaya wixii laga tegay ama ruknigaasuunbuu noqon ama qaybaha rugniga u dhow buu noqon ama sunayaasha kale falfardu laa yanuubu canhu sujuudu sahwi wixii rukniya ah, sujuudu sahwi naa'ib kama noqdo bal in dakarahu hadduu xasuusto wa zamaanu qariibun waqtiguna iyaduu dhow yahay ataa bihi wuu la iman wa banaa calayhi salaadana wuu sii wadi wasajada lisahwi sahwina wuu sujuudi faral hadii laga tago rukni arkaanta salaada ka mida ilaa lala yimaado waxba kala socon maayaan salaadi ansixi mayso haddaan lala iman mar hadduu wuxuu rukni yahay waa in lala yimaado xataa haddaad ma'muum tahay ood imaamka ku daba tukanayso ood sahwi ahaan rukni uga tagto imaamku kaama xambaarayo sahwiga ma'muumka imaamkaa xambaaraya markaynu leenahay uma jeedno ruknigii baa ka dhacay oo inuu qofku la yimaada waa lagama maarmaan haddaba wuxuu yihi bal in dakarahu hadduu xasuusto wazamaanu qariibun iyadoo waktigu dhow yahay halkaa markaa dee labaynuu kala qaadayo inuu salaada dhexdeedii ku xasuusto iyo inuu salaadii uu ka baxay xasuusto labada mid bay noqon musanifku wuxuu ka hadlay hadii la xasuusto salaadii oo laga baxay laakiin salaada dhexdeedii hadii aad ku xasuusato inaad wax ka soo tagtay waad u noqon wixii aad ka soo tagtay haddaanad ma'muum ahayn ma'muumka waynu ka soo reebayna u noqon maayo isagu haddaanad ma'muum ahayn ood rukni ka soo tagtay ood isxasuusato adigoo meel dhex maraya in rukni kaa maqan yaho ood rukni ka soo booday waad noqon oo halkii baad ku noqon wixii ka dambeeyeyna ka aad ka soo booday wixii ka dambeeyey waxba kama jiraan isagii baa dib ugu noqon waa haddii aanad isagiioo kale gaadhin laakiin haddaad isagii oo kale wixii aad ka soo tagtay oo kale haddaad gaadhay kanuunbaa halkii degaya intii u dhaxaysayna waxba kama jiraan ragcaddii hore aanad faataxada akhriin waad iska soo rukuucday waad iska sujuudday ragcaddii kale aad u kacday markaad faatixadii bilaabaysuunbaad xasuusatay inaanad ragcaddii hore faatixaba aqriin marka haddii noqon lagu yidhaha halkeed u noqon soo faatixuun u noqon maysi dee waa adigan imikaba wadee tanunba halkiya waa adigan iyadiioo kala gaadhay tanunbaa halkiiya intii horena waxba kaba jiraan faatixadaad ka soo tagtay ilaa faatixadan intii u dhaxaysay waa lagwiyo waa iska tuuris halkaasun baad ka sii wadi salaada rukuuc baad ka soo tagtay rukuucdii kale markaad ku jirto ama aad dhaaftayba ayaad xasuusatay inaad ragcaddii hore rukuucinba rukuucdii imika aad rukuucday unbaa halkii degaysa intan rukuucda dambe ka dambaysay un baana kuu jirta rukuucdaad ka tagtay rukuucdii kale inta udhexaysay waxba kama jiraan saasaad ku shaqaynaysa haddaad salaadii oo laga baxay xasuusato bal in dakarahu wazamaanu qariibun ataa bihi hadduu xasuusto qofku salaadii markuu ka baxay in wax ka maqan yihiin iyadoo wakt waktigu miyuu dhow yahay baynu eegi mise dee waxa weeye wakti baa ka soo wareegay haddaad isla markiiba xasuusato isla markiiba haddaad xasuusato haddii waxaan aad ka tagtay uu ragcaddii dambe ahaa sida sujuuddii iyo atixiyaadkii oo kale u ama salaantiiba u ahaa iska kacday uun adigoo assalaamu calaykum odhan baa iska kacday kolkaasuu maad xasuusatay inaana assalaamu calaykumtiiba odhanin isla markiiba waad xasuusatay salaadii horuun baad ku daba qabanoo waad la imanuun ama atixiyaad hadduu atixiyaad ahaa atixiyaadkii unbaad la iman haddaad sujuud ka tagtay ragcadii u dambeysay sujuuddii baad la iman wixii ka dambeeyeyna waad la iman sujuuddii baad sujuudi maalan hal sujuud markaad sujuudday baad shaw iska adtixiyaadsatay markaasaad ka baxday maxaad samaynaysaa marka mar haddaad fadhiisatay fadhigii waa la helay fadhigani fadhigii labada sujuudood u dhaxeeyey buu kuu noqonayaa sujuuddii labaad iyo intii ka dambeysay baan jirin wey markaa sidaa aad tahay uunbaad fadhiisanood sujuudi sida aad tahay unbaad sujuudi adigoo qibladii u jeeda kolkaad sujuuddo waad ka soo kiciyo waad atixiyaadsan salligii nabigana waad la iman wixii aad duca raacinaysana waad raacin sujuudu sahwi baad haddana ku dari waad soo fadhiisanoo waad ka bixi wax kale lagaa dooni maayo haddii waxan aad ka tagtay eed hore u xasuusatay markaad salaada ka baxday aad xasuusatay uu ragcadihii hore ahaana oo ragcad hore aad rukni ka tagtay ama faatixaad ka tagtay ama waxaad ka tagtay rukuuc ama ilaa akhirihi qaacidadeennii horaa shaqaynaysa ee ahayd wixii isagoo kale ahaayee ka dambeeyey baa buuxinaya kolkuu buuxiyo intii udhexaysay baa meesha ka bixi aakhirka waxaa soo bixi in ragcadi kugu dhimanta dabeetana maxaad samayn waad fadhiisan kolkaad fadhiisato yaad kici oo haddaad markaad istaagtay adigoo iska sii baxaysla aad xasuusatay weeyi sara jooggaagan la tirsan maayo maxaa yeelay waa sahwi kani dib baad u fadhiisan adigoo xaggii qiblada u jeeda kolkaad fadhiisato yaad soo kici kolkaasaad ragcad dhammaystiran tukan ood ataxiyaadsan ood nabiga ku saliya calayhi salaatu wasalaam ood ka bixi ood markaa sujuudu sahwigiina la iman salaadana aad ka bixi waa qofkii deg deg u xasuustay haddii laakiin iyadoo wakti ka soo wareegay oo urfi ahaan caada ahaan wakti laodhanay wallahi waa wakti dheer uu ka soo wareegay aad xasuusato salaaddii oo dhan baad soo celi falfardu faralkii laa yanuubu canhu naa'ib kama noqdo oo booskiisa ma galo sujuudu sahwi sujuudu sahwigu naaib kama noqdo haddaba waad la iman sujuudu sahwiga la soco laakiin haddana booskiisii ma buuxinaye khalad kan dhacay unbuu kabayaae waad la iman sujuudu muxuu ahay ruknigii aad ka tagtay waad la iman bal in dakarahu hadduu xasuusto wazamaanu qariibun waqtigu iyaduu dhow yahay ataa bihi wuu la imani waa kii salaada ka baxay waqtigiioo dhow hadduu xasuusto wuu la iman wa banaa calayhi waanu isku waanu ku dul dhisi unoo salaadiisii hore iyo intan wuu suu isku dari oo wuu ku dul dhisiye salaad cusub ka dhigi maayo wa sajada lisahwi sahwiguna uu u sujuudiyo sujuudu sahwigiina wuu la iman kaasi markaa waa qofkii rukni ka tegi wasunatu iyo atixiyaadkii dhex waxyaalihii markaa ka farcamayey sarajooggii qunuudka fadhigii atixiyaadka muxuu ahaa salligii nabiga alayhi sala sla atixyaadkaa lagu salliyeyey salligii qunuudka iyo aalkii lagu iyagana lagu salliyey la salaamayey iyo salligii aalka ee atixiyaadka dambe sunnada noocaasa laa yacuudu ilayha u noqon maayo u noqon maayo bacda talabusi bilfardi markuu faralkii galo ka dambeeyey iyadii u noqon maayo ataxyaadkii dhexe hadduu ka kacay uu istaagay sarajooggaasi waa maxay waa rukni kolba hadduu istaagay rukni buu galay ataxiyaadka dhexna muxuu ahaa u noqon maayo marka lama ogola inuu noqdo hadduu noqdo salaaddu way ka buraysaa haddaanu jaahil ahayn ama isilowsanin hadduu isilowsan isagoo isilowsan noqdo ka buri mayse laakiin markuu isxasuuso deg deg ha u kaco hadduu jaahil yahay oonu garanaynin ataxyaadka dhexe haddii laga tago la istaaga inaan la noqon haddaanu garanayn culamada qaar baa yidhi kaasi isagaa gaboodfal sameeya inuu salaada bartay ahayde waa xukun la wada yaqaano oo dadku yaqaanaani way buraysaa bay qaar yidhahda maxaa yeele isagaa ka bartay ahayd laakiin haddana culamada madhabku waxoogaa way la saayireen qofkaasoo waxay yidhahdeen iyada lafteeda waxoogaa dadka qaarkood jahli baa kaga sugnaadee salaadu ka buri mayso ee waxa weeye markii ogaado un baa laga doonayaa inuu kaco haddaba la sunnadii u noqon maayo hadduu faralkii galay qunuudkii hadduu ka soo tegay oo uu sujuuday sujuudi waa rukni marka la ogolaan maayo inuu ka noqdo oo uu yidhaha qunuudkii baan ka soo tegey laakiin intaanu faralkii gudagelin bacda talabusi bilfardi buu yidhi faralkii galay u noqon maayo buu inayidhi intaanad faralkii gudagelin haddaad xasuusato dee waad u noqonaysa adigoon weli qumaati u istaagin haddaad isxasuusatay inaad atexyaadka dhexe ka tagtay sii kacbaad islaaid lakin maad istaagin inaad noqotaa lagu suneeya waxaa fiican inaad noqotood atexyaadka u noqoto mar haddaanad istaagin ilan rukni maad gelin haddii markaa adigoo istaaggii ku dhow aada isxasuusato oo istaaggii aad u dhowaato kolka wax yari kaaga dhimanya ad soo noqoto sujuudu sahwi waad la imani sujuudu sahwi waad la imani laakiin adigoo sii hinqanaya unoo aan weli fadhigii ka fogaan haddaad xasuusato ood noqoto sujuudu sahwi halkaa ma jiro labadaa xaalana waa inaad kala ogaato wa sunnatu sunnadii laa yacuudu ilayhaa u noqon maayo bada talabusi bilfardi markii faralkii uu markaa ku dheehmo yani faralkii markuu gudagalo oo faralkii u bilaabmo ama sujuud ha noqdo ama sarajoog ha noqdo eh noqon maayo oo atixiyaadkii u noqon maayo ama qunuudkii laakinahu yasjudu lisahwi canhaa hase ahaatee eh wuxuu u sujuudi sahwiga uu ka sahwiyey sunnaha ee uu sahwi u ilaawi maadaama uu ka sahwiyey uu uga tegey wuu sujuudiyo sujuudii bu la imani taasina waa sunadii ama bacdii aynu abcaadoo bixin walhay-atu sunadii aan bacdiga ahayne hayada ahayd laa yacuudu ilayhaa iyada uma noqdo bacda tarkihaa markii uu ka tegey walaa yasjudu loomana sujuudo lisahwi canhaa hadii laga sahwiyo sunada hayada ah sida wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda oo kale hadduu intuu islaawo acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim bismi اllaahi الraxmaan الraxiim ti unu yidhaahdo oo haddana yidhahdo waxaan ka tegay istiftaaxi u noqon maayo looma noqdo sunnaha aan bacdiga ahayn isaga kol haddii laga tegey loomaba noqdo eh halkaa hadda la wado un baa la sii wadaa sujuudu sahwina male sujuudu sahwina ma laha subxaana rabbi alaclaadii sujuudda haddaad ka tagto ama subxaana rabbi alai cadiimtii rukuucda ama sunayaashii kale gacmihii kor loo qaaday iyo wixii lamidka ahaa kuwaa wax kamid a ah haddaad ka tagto looma sujuudo looma sujuudo maxaynu ugula jeednaa haddii loo sujuudo maxaa dhacaya salaadu way buraysaa meel aan sujuudu sahwi lahayn haddaad sujuudu sahwi la timaado de salaaddii way kaa buraysaayo waxaan salaadii kamid ahayn iyaad ku dartay bay noqonaysaa walhay-atu hay-adii laa yacuudu ilayhaa uma noqdo looma noqdo oo u noqon maayo bada tarkihaa markii uu ka tegey walaa yasuudu lisahwi canhaa sahwiga uu ka sahwiyeyna u sujuudi maayo acuudu billahi min ashayaan rajiim de lafteeda haddaad ka tagto bismi اllaahi الraxmaan الraxiim on haddaad tidhaahdo deetana ad xisabto inaad isticaadadii ay ka horreysay u noqon mayse halkaasaad ka sii wadaysa sujuudu sahwina male wa idaa shaka hadduu ka shakiyo fii cadadi maa ataa bihi tirada waxa uu la yimid oo min arakacaati ragcadaha uu la yimid tiradeedii hadduu ka shakiyo banaa cala alyaqiini intuu hubo ayuunbuu kusii dul qabani intuu hubaa waa tee wa huwa alaqalu waxaa la hubaa waa inta ugu yaro kolkaad shakido ma saddex baad tukatay mise afar maxaad hubtaa saddexdaad hubtaa saddexun baad ka soo qaadi waad kusii dulqaban ma tii labaad baa mise w tii saddexaad baad ka shakiday maxaad ka soo qaadi uun tii labaadun baad ka soo qaadi kuwa kalena waad la iman haddaad dhal u badato ka waran haddaad u badato inay tii saddexaad tahay baad aad u filanaysa inay tii labaad tahayna waa suuragal waxba dhankaad u badatay madhabku kaama yeelaya inaad raacdo walyabni calaa mastayqan ee xadiidkii abi hurayra iyo ku sugnay intuu yaqiinsaday ha ku dhiso halkaasaa markaa lagu haynaya yaqiinta uunbaad ku dhisaysa inta ugu yarbaa yaqiina taasaad qabsanaysa markaa intii kalena waad la imanaysa waidaa shaka hadduu ka shakiyo fii cadadi maa ataa bihi waxa uu la yimid tiradiisa oo min arakacaati ragcadaha uu tukadaya banaa wuxuu ku dhisi cala lyaqiini inta uu hubo wa huwa alaqalu yaqiintuna waa inta ugu yar wasajada lisahwi sahwina wuu u sujuudi mar haddii uu salaadii ka baxayo isagoon garanaynin waxa uu tukaday ma shan buu tukaday mise afar buu tukaday isagoon garanayn buu salaaddii ka baxaya markaa khalal baa jira khalalkaa jira daraaddii buu u sujuudi haddiise uu hubsado intaanu salaadii ka bixin inuu saxsan yahay hadduu isqarto inuu saxsan yahay hadduu isgarta intaanu salaadii ka bixin waxaa la eegi goormaad isgaratay ma markaad intii yaray intaad ku dhistay aad maca ragcaddii dambe u kacday adigoo isla tolow ma shan baa mise waa afar haddii aad wax la timid ood wax samaysay ama ragcad ha noqoto ama rukni ha noqdee adigoo isla malaha waa siyaado marba haddaad rukni samaysay adigoo isla malaha waa siyaado nusqaan baa halkaa jirta haddaad doonta dib ka ogow inaanay siyaada jirin ood saxsan tahay markaa waad sujuudi haddiise wax aad la timid adigoo ka shakisan inuu siyaado kugu yahay aanu jirin xaaladda iyadaa sujuudu sahwi la iman maysid salaaddu afar ragcadood bay ahayd tii saddexaad baad ka shakiday waa talow tii saddexaad baa mise waa tii afraad waxaad ku jirtaana waa tii saddexaad dee iyada mar walba waa lagaa doonayaa sawma ama tii saddexaad ha noqoto ama tii afraad ha noqoto iyada mar walba waa lagaa doonaya intaad iyadii ku jirta haddaad isgarata inaad saxsan tahay oo inayd saddex tahay aada is ogaato tii afraadna waxaad la iman adiga oo huba inaanay siyaado ahayn markaa sujuudu saawi ma jiro sujuudu saawi markaa ma jirayo laakiin tii saddexaad haddaad ku dhammaysato shakigii tii afraad maxaad u kici adoo ka shakisan ma siyaada mise siyaada maaha iyadiina intaanad dhammaysan baad is-ogaatay inaad saxsan tahay waxaynu ku leenahay ragcaddan qayb ka mida baad waxaad samaynaysay adigoo ka shakisan inay siyaadatoy qalad tahay marka mar haddaad wax kamida ka shakisanad inuu qaladba yahay dee halkaas shakigaasaa u baahan in la kabo oo sujuudu sahwi lagu kabo markaa sujuudu sahwi iyaad la imaan wa sujuudu sahwi sunnatu sujuudu sahwigu waaba sunna buu yidhi dhammaan waxa aynu lahayn sujuudu sahwi baa loola imanaya rukni baad ka tagtoo dib ayaad ka soo istidraagto dibbaad haddana kala timid oo hagaajisay khalad baa salaadaadii dhexdeedii dhacay oo dibbaad ka hagaajisay waad hadashay adigoo is-ilowsan oo markaasaad haddana isxasuusatay ragcadihii baad ka shakiday intay marayaan waxaasoo dhan sujuudu sahwiga lagaa doonayaa waajib maaha waa maxay waa sunni madhabka sujuudu sahwi ahaantiiba sunno weeyi hadaanad ma'muum ahayn oo imaamka ku daba tukanaynin haddaad imaamka ku daba tukanayso oo imaamkii sujuudu sahwi uu la yimaado waa iska sunne waan ka harayaa lagaa yeeli maayo oo imaamka sunnayaasha waaweyn ee qaabkii salaadda ka dhex muuqanaya waa lagu raacaa sida sujuudu tilaawihii oo kale hadduu sujuudu tilaawi u sujuudo maxaa lagaa doonayaa adigana qasab waa inaad sujuudaa lagaa yeeli maayo inaad ka hadho sujuudu sahwigiina waa la mid waa sunne haddii imaamkii la yimaado adigu inaad ka hadho lagaa yeeli maayo wa maxaluhu qabla asalaam halkee lagula yimaadaa sujuudu sahwiga intaan assalaamu calaykum la odhan intaan salaadiibuu ka mid yahay maadaama uu salaadii ka mid yahay intaan salaada laga bixin waa in lala yimaado oo sujuudu sahwigii lala yimaado haddii la ilaawo oo qofkii uu ka baxo salaadii isagoo sujuudu sahwi lagu lahaa se is-ilowsan iyuu assalaamu calaykum raxmat ullah asalamu a amatullah yidhi kadib buu isxasuustay haddii aan wakhtigu dheeraan uu la iman karaa sujuudu sahwigiio intuu xaggii qiblada u jeedu labadii sujuudood la yimaado iyuu salaadii ka bixi faslun wa khamsatu awqaatin laa yusallaa fiiha wa khamsatu awqaatin shan laa yusallaa fiihaa lama tukado ilaa salaatun lahaa sabab salaad sabable mooyaane salaad kale shantaa waqti lama tukado waqtiga koobaad bacda salaati subxi salaada subax markii la tukado xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ay soo muuqanayso geeska la soo baxayso wa cinda uluucihaa markay soo bixidda bilowdo geeskeedu soo baxo xataa tatakaamala ilaa inta ay soo wada baxayso oo waliba watartafica ay kor uka u kacayso qadra rumxin in waran leeg waida stawad markay bartanka samada qoraxdu istaagto xataa tazuula ilaa ay dhankan u iilanayso wa bacda salaati alcasri salaadii casr marka la tukado xataa tagruba shamsu ilaa qoraxdu ka dhacayso wa cinda alguruubi markay dhicitaankii bilowdo xataa yatakaamala ilaa uu dhammaystirmayo guruubuha dhiciddeedu shan waqti lama tukado salaad aan sabab lahayn buu yidhi markaa salaadda laynoo diidan yahay horta waa salaadihii sunnayaasha ahaa kuwii faralka ahaa dee sabab bay leeyihiinoo iyaga mar walba waa lala iman sida tii aada ilowday inaad qallayso oo kale laakiin salaadii sunnaha ahayd iyaynu u kala qaadi mid sabab leh oo sababteedii la helay iyo mid aan sabab lahayn ama mid sabab lehoo laakiin sababteedii aan la helina markaa tukato kadib uu dhacayo haddii salaadu ay tahay mid sabab leh sababkeediina la helay waa lagu ogol yahay shantan waqti inaad tukato shantan waqti dhexdeeda inaad iska tukato waa lagu ogol yahay kuwa wakti kale waa maxay waa inaad masaajidkii soo gasho oo kale taxiyatulmasjidkii maxaa u sababa masaajidkaa aada soo gashay baa u sababa salaaddii markaa miyay ka dambaynaysaa soo geliddii mise way ka horeynaysaa way ka dambaynaysaa sababtii baa horeynaysa mar hadday sababtii horeynayso waad la iman taxiyatulmasjidki waxaa laakiin shardiga inaanad u soo gelin salaadda awgeed salaada darteed waa inaanad masaajidka usoo gelin taxiyatulmasjidka dartii haddaad masaajidka usoo gashay waktiguna waktigan shantan kamida uu yahay lama ogola iskaga bax baa lagu le masaajidka ama iska fadhiiso salaad laaan laakiin waan tukanayaa waxaan usoo galayna waa taxiyatulmasjidka waktiguna waa waktu karaaho lagaa yeeli maayo qalad bay ku dhacaan dadka xajka tagaayo mararka qaarkood baa masjidu qubaa loo kaxeeya salaada casar kadib si ay ugu soo sunaystaan waa qalad waxaa laga yaabaa inay maqleen salaaddu hadday sabab leedahay waa la ogolyahay tan la ogolyahay waa taana darteed waktigan darteed adigu waxaan aanad u samayn laakiin darteed baan masaajidka u gelayaa waktigiina waa waktu karaaho la ogolaan maayo markaa masjidu quba waxaad tegaysaa wakti kale haddii aad hawl kale u tagtay masjidu quba oo aan salaada darteed ahayne hawl kale aad dan kale kale aad amaad qof kula ballansanayd ood hawl dantii u timaado ama inaad qor-aan iskaga aad doonaysay de markaa waa lagu ogol yahay taxiitul masjidkii inaad tukato masaajiddadeennana waa saas oo kale markaa salaadii sabab lehee sababkeedii la helay masaajidkii soo gashay waaba kusuuf salaad qalla ahayd baad xasuusta sunnaha laftiisa waa la qaleeyaa wixii wakti lahaa salaad sunna oo wakti lahayd oo kaa tagtay baad xasuusatay waad qalayn karta lagu diidi maay tii aan laakiin sababta lahayn sida salaadii nafligii mulaqa inaad ka sunaysato uun iyo tii sababkeedu uu dambeeyey sida qofkii ixraamanayay oo kale doonaya inuu xaj xidho ama cumro xidho wuu sunaysanayaa si uu u xidho marka xidhashada weeyaan sababtii xidhashadii goorma imanaysaa salaada kadib baad xajkii xidhanaysa iyo cumradii markaa taa lama ogola maxaa yeelay sababteedii baa dambayso salaada ka dambaysa shanta wakti markaa waktiga koobaad waa markaaynu salaadii subax tukanno daad salaaddii subax tukato waqtulkaraahihi baad gashay laguma ogolo markaa inaad sunaysato intaanad salaadii subax tukan waa lagu ogol yahay sunayaasha shaafici madhabkiisa waa la ogol yahay laakiin madaahibtii kalea diidan saddexda kaleba way diidan yihin kol haddii waagu beriyey labadii ragcadood ee sunnaha ahaa mooyaane sunno kale ma furra bay leeyihin qolyihii kale marka xaggaasaa loo badan yahay way iska fiican tahay inaad sunayaashaada wakti kale ka dhigato waktigan la ysku haysto aanad ka dhiganin haddaadse ka dhigato shaafici wuxuu ku leeyay waxba kuma jabna kol haddaanad subax tukan waad toban ragcadood oo kale waad ka gaadhsiin kartaa iska sunno caadiya haddii laakiin salaaddii subax aad tukato qof walba isagay ku xidhan dadkii way tukadeen laakiin adigaan tukan iska sunaysan kartaa haddaan waktiga salaadda aanad ka baqayn ku dhaafo oo salaada waktigeeda aad ka bixiso kaasi waa mid waktiga labaad markii qoraxdii ay geeska la soo baxdo ama salaad subax tuka amaha ha tukano sunna waa kaa xidhan yahay nafligii mulaqa ahaa wuu kaa xidhan yahay oo waktigaasaa xidhnibay qoraxdaa soo baxday yaa xidhay ilaa ay in waran leeg kor u kacayso markaasi haddana sunnihii kuu furmaya markii ay qoraxdu bartanka samada istaagto waa waqtigii saddexaadoo isagana lama oggolo sunne hadii aanay maalintu ahayn maalin jumcoah hadday maalintu jumco tahay iyada waa la ogol yahay kutubteennii horena waynu ku soo arag waqtiga saddex afraad waa markaad salaadii casar tukato oo sidii salaadda subax tukashadeedii lamida qofkii tukaday unbaa laga mamnuucaya kii aan tukani boqol ragcadood oo sunnaa wuu tukan karaa laakiin kii salaadda casar tukaday sunne looma ogola aan sabab lahayn markii aad salaada casar tukatay kaa xidhmaysaa kii aan tukanna way u furan tahay waktiga shanaad haddaanu soo gelin haddii waktigii shanaad soo galo mid tukaday iyo mid aan tukanba wuu ka xidhmayaa sunnihii mid casar tukaday iyo mid aan casar tukanba haddii waktigii shanaad soo galo salaaddii way xidhantay sunnihii waktigaa shanaad waa maxay sheekhu cinda alghuruub buu cabiray laakiin sida saxda ee madhabka la cabiro waa cinda alisfiraar qoraxdu markay casaato ama ay cawlaan noqoto markay qoraxdii casaato mid casar kada iyo mid aan casar tukanba sunnihii waa ka xidhayn oo waa waktigii kaasina wuxuu ku egyahay ilaa qoraxdu ay ka wada dhacayso wada qarsoomayso markay qoraxdii dhacdo ay qarsoonto sunihii haddana waa furay bacda salaati subxi salaadii subax dabadeed baa waqtigii koobaad yahay xataa tatluca shamsu ilaa qoraxdii geeska la soo baxayso wa cinda tuluuciha markay soo bixidii bilowdo xataa tatakaamala ilaa ay soo wada baxayso wa tartafica qadra rumxin in waran leegna ay kor u kacayso waida stawad marka ay bartankeed istaagto xataa tazuula ilaa inta ay xagga qoraxdhaca u iilanayso wbacda salaati casri salaadii casr marka la tukado xataa taqruba shamsu ilaa qoraxdu ay ka dhacayso buy wacinda alguruubi marka ay dhicitaankii bilowdo markaa waa markay guduudato un weeyaan ay casaato ee markaa dhicitaankii dhowaado xataa yatakaamala guruubuha ilaa dhicitaankeedu u dhammaystirmayo wada maqnaanayso faslu wa salaatu ljamaacati sunatu muakadatu halkan waxaa lagaga waramayaa salaadii jamaacada salaada jamaacadu waa salaadaasi jamaca lagu tukanayo in jamac salaadii lagu tukado ama masjid ha lagu tukado ama bannaan ha lagu tukado ama guri ha lagu tukadee salaada jamaacadu waa sunnatun sunno weeyi mu'akadatun la adkeeyey saasuu hi sheekhu waa qowl madhabka ku jira laakiin madhabka waxaa u xoog badan inay tahay fardu kifaaya salaada jamaacadu halkaa waxaad ku qoraysaan fardu kifaayatin culamadii madhabka ayaa sidaa rajaxday qowlka shaaficina waadix buu ku yahay sidaa inay fardu kifaaya tahay oo macnaheedu waxa weeye lama ogola in laga wada tago waa la dambaabaya haddii laga wada tago haddii xaggee lagaga wada tago tuulo magaaladii yarayd hadday ka wada tagaan way dembaabayaan magaaladii weynaydna xaafad xaafad baa loo qaybin xaafad walba waa in laga helo oo iminka hargeysoo kale la odhan maayo tii masjid jaamica lagu tukaday ama calimataan lagu tukaday magaalada fardu kifaayihii wuu ka dhacay la yeeli maayo saas maaha xaafad xaafad baa loo eegi xaafad walba intii isku dhowba waa in jamaacadii laga helayo salaatuljamaaca laga helo weliba salaatuljamaacahaas ila waa naga salaatljamaaciya haddii guriga lagu tukado wuu asilaya haddii masaajidka lagu tukado wuu asilaya haddii suuqa lagu tukado wuu asilaya ka fardulkifaayaha ridaya waa in meel muuqata lagu oogo oo qofkii xaafaddaa soo gara uu dareemi karay in xaafadan ama xayigani in salaatuljamaacaha laga oogo waa inuu dareemi karay qofkii soo galaa markaas ayaa fardu kifaayahii uu dhacaya taa guriga lagu tukaday ee qarsoon fardukifaayihii ku dhici maayo fadligii jamaacada waa lagu heli fadligii jamaacada waa lagu heli laakiin fardukifaayihii dhici maayo mar haddii ay qarsoon wa salaatu اljamaacati sunatu muakadatu almuctamadu anahaa fardu kifaayati weeye muctamadka madhabku waa inay fardu kifaaya tahay markaa waana raggii u dumarkii waxba fardu kifaaya kuma ah raggii uu weye dumarkana waa loo sunneeyaa dumarka laftooda waa loo sunneeyaa inay jamac ku tukadaan hadday jamca ragga la tukanayaanna waa caadi hadday iyagu si gaara jamac u tukanayaanna iyadana waa caadiyo waa sunne wa cala alma'muumi ninkii haddaba ma'muumka ahaa waxaa laga doonayaa an yanwiya aljamaacata inuu niyoodo inuu jamac la tukanayo duuna alimaami imaamkii isaga shardi uma aha ma'muumkii dadkii imaamka ku daba tukanayey ah, maamamku de ereyga soomaaliyaho saasa ma lehe imaam kale imaamum baynu dhahnaa dadkan ka dambeeyo weeyaan ma'muumiintu ma'muumku waa qofkan imaamka ku daba tukanayay ee muqtadigaah qofkii ma'muumka ahaa imaamka ku xidhanayey dee inuu niyoodo inuu imaamka ku xidhan yahay haddaanu niyoonin ee uu iska raacraaco isagiioo aan niyeysnaynba inuu imaam u yahay dee qof ciyaarayuu noqonayaa salaaddu way ka buraysa laakiin kii niyooday iyay salaaddii u ansaxaysa imaamku inuu niyoodo inuu imaam yahay iyadu waxba shardi maaha oo mid halkaa iskaga xidhay oo keligaa iska tuka islahaa hadday jamac iskaga daba xidhaan waa caadiyo waa ansax salaadaasi laakiin waxaa la yidhi isagu fadligii jamaacadu lahayd ma helayo ilan muu niyooni fadligii jamcu lahaa heli maayo kol haddaanu niyoon hadduu niyoodo unbuu helaya wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama alxuru qofkii xorta ahaa inuu ku xidho bilcabdi mid addoona inuu imaam ka dhigto ku daba tukadaa way bannaan tahay waase laga fiican yahay walbaaliqu qofkii qaangaarka ahaa bilmuraahiqi <clears throat> inankii aan qaangaarka ahayn laakiin dee qaangaarka ku soo dhowaaday ee mumayiska noqday wax kala garanaya salaaddiisu ansaxaysay muraahiqu waliba dee tamyiiskii waa kasii fogiyo muraahiqu waa markuu qofku qaangaarka kusoo dhowaado soomaaliga wax lagu yidhaha ma garanayo markuu qaangaarku kusoo dhawaado ee qofku uu soo doobeeyo weeyaan yaa muraahiq la lakin aanu weli qaangaarin marka waxaa loo jeedaa inuu de soo dhawaadaa khasabba maahe kol haddii waqti salaadiisu ay ansaxaysa uu gaadhay oo wax kala garanayo si saxan u tukanayo in lagu daba xidho dadkii qaangaarka ahaa ay ku daba xidhaan uu imaam u noqdaa way ansaxaysaa waa se laga fiicay walaa tasixu asixi mayso qudwatu rajulinin inuu ku xidho bimar'atin qof dumara qof dumara hooyadiiba ha noqoto walaashii ha noqoto xaaskiisa ha noqoto salaadu sunno ha noqoto ama faral ha noqoto asixi mayso <clears throat> dumarku agga dambey leeyihi imaamkuna agguu leeyahy imaamkuna agga hooruu leeya labadiibaba isdiidanba dumarkii xagga dambe ha maraan imaamkiina xagga horuu leeyahay markaa dee labadaasaaba isqaacayo isgoynayo aan isku imanaynin walaa qaariun biummiyin marka dumarku agga dambe leeyihiin yani masalan qofku hadduu hooyadii tujinayo miyay soo ag hooyadii imaam noqdo miyay joogsan mise agga dambe istaagi keligeed ba hataa tahay xagga dambe istaagi walaashi waa saas oo kale xaaskiisi waa saas oo kale walaa qaariun ahaa ki ummiga ahaa ku xidhan maayo salaada ummiga horeynuu soo marnay muxuu aha man laa yuxsinu اlfaatixa saba ma qofkaan faatixada hagaajinay faatixadiisu qaldan tahay ama xaraf ka tegaya ama meel aan muxuu ahaay xarakadii bedelaya bedelid macnihii isbedelayo macnihii isbedelayo markii uu bedelo kaasaa umid noqonaya kaasi kii qaariga ahaa ee faatixadu u saxnay tujin maayo imaam u noqon maayo laakiin yuu tujin karaa mid isagoo kalea mid isagoo kalea ayuunbuu imaamu noqon kara mararka qaarkood marka waxaa dhacaysa mid baad iskaga xidhanaysaa masaajid baad imanaysaa waad ku xidhanaysaayo kolka uu de markaa faatixadii bilaabuun baad arkaysaa inuu ebriya markaa salaadiba kuuma xidhmin madhabku wuxuu ku leeyahay salaadiba kuumay xidhmin maba xidhna salaadaad kol haddaad adigu faatixada saxayso wa ayu mowdicin meel alla meeshii <clears throat> sallaa uu ku tukado fi lmasjidi masjidka uu kaga tukado bisalaatilimaami salaada imaamka uu kaga xidho imaamkii fiihi masaajidka ku jiray wa huwa iyadoo ma'muumkaasi caalimun uu og yahay bisalaati bisalaatilimaami imaamka salaadiisa uu la socon karayuu la socdo kolba sida xeeladda uu ku sugan yahay ajza'ahu way ka gudi maa lam yataqadam calayhi haddaan xagga hore ka marin imaamkii hadduu masjidka ku jiro ma'muumkuna uu masjidka ku jiro maxaa la yska ilaalin uun inaad ka hormarto haddaad ka hormarto salaadu asixi mayso haddii laakiin aada dhinaciisa midig ama dhinaciisa bidix ama xaggiisa dambe ama meel kaba sarraysa ama ka hoosaysa ama ka fog aad ku tukanayso isla masaajidkii uuna salaadaadu way ansaxaysaa waa ansax wey ama keligaa istaag safka ama cidi kula joogsato markii haddaad keligaa istaagto dee nahyigii nebigana waad ku dhacda fadligii jamacana ma helaysid baa layihi salaaduse waa ansax salaadu waa ku ansax inaad soo celisaana waa sunna way fiicanta marka haddaad ka fog waad xaggaa weysada agteedaba ku tukanayso masaajidkii ka mid tahay isna halkanuu ku tukanaya cidina idiinma dhaxayso waanad la socotaa kolba xaaladuu ku sugan yahay rukuucdiisi iyo sujuuddiisii iyo fadhigiisii waad la socotaayo waad ka warqabtaa waa ansax markaa salaadaasi iyo ku-xidhashadaasi way ku ansaxday kol hadaad masaajidkii ku wada jirtaan wuxuu yihi wa ayu mawdicin meel alla meeshii sallaa fi masjidi masjidka uu kaga tukado masjidka uu ku tukado mowdicaasoo fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ahaa bisalaatilimaami uu ku xidho salaada imaamka imaamkii fiihi masaajidka joogay masaajid kudhex tukanayey wa huwa iyadoo ma'muumku caalimun uu og yahay bisalaatii salaada imaamka uu og yahay la socon karayo ajza'ahu way ka gudaysaa maa lam yataqadam calayhi haddaanu ka hormarin wain sallaa hadduu ku tukado khaarijalmasjidi masjidka banaankiisa hadduu ma'muumku ku tukanayo qariiban minhu se uu u dhow yahay masjidkii wa huwa caalimun uu la socon karayana bisalaatii imaamka salaadiisii ou ka warqabi karayo walaa xaa'ila wax kala teedaana aanu jirin hunaaka meeshaasi jaaza way bannaantay qofkii masaajidka dibaddiisa ku tukanaya sida jimcohoo kala masaajidkii kuma jira kaasi imaamkiina wuxuu ku jiraa masjidkiibuu ku jiraa kaa aan masjidka ku jirin isaga waxaa la doonayaa horta inuu dhowaado aanu fogaan dhowaanshuhuna waa inaanu boqol iyo labaatan mitir wax ka badan masjidka u jirin waana in masaajidkii uu u furan yahay u banaan yahay waa in masaajidkii uu u bannaan yahay oo albaab furan uu jiro oo uu arkayo ama imaamkii ama dadkii ka dambeeyey uu cid ka arkayo ama imaamkii waa inuu arkayo ama ciddii ka dambeysay waa inuu arkayo aragoo keliyii kuma filee waa in weliba meel uu ka geli karaana ay jirto hadduu socon lahaa uu masaajidka geli kari lahaa isagoon qiblada ka leexan marka waxaa soo baxaysa albaabka qofkii ku beegnaa ee albaabkaa garab joogay salaadiisu waa ansax mar hadduu arkayo ma'muumiin oo waxa weeye ishiisii ay waxa weeye gaadhaysa dadkii ma'muumiintii qaarkood uu arki karayo albaabkiina uu furan yahay oo aanu ceshanayn xidhnaynna isaga markaa way u ansixi kii halkaa albaabka ku beegnaa cidii ka dambaysee isaga arkaysana way u ansixi yaanay kuwaasi masaajidka arkinba iyo dadka ku jira albaabna aanay ku beegnaayn gidaarba ha ku beegnaadaan iyagu kol haddii isagu uu ka horeeyo isagiina uu albaab ku beegan yahay way u ansixi laakiin maxaa la diidan yahay kuwa daaqadda ku beegan ee cid ka horayso albaab ku beeganna aanay jirin kuwaa madhabku ma ogola salaadooda qofka daaqada ku beegan ee daaqada istaagaya daaqadda waa laga yaba dadkii ka arkayo laakiin miyuu ka soo geli karaya daaqaddu meel laga soo geli karayo masjidkii ma aha kol haddaan masjidkii laga soo geli karaynin meeshana meel masjidkii ka baxsan ay tahay halkaa laguma xidhan karayo albaabkaasuu safka koobaadee dibadda ku xidhanaya albaabkaasuu isku beegaya wixii ka dambeeya dhib ma laha marka iyagunbay eeganayaan oo iyagunbay u dhowaanaya iyaga ayuunbay u dhowaanaya wuxuu yidhi wain sallaa hadduu ku tukado khaarijalmasjidi masjidka banaankiisa hadduu ku tukanayo qariiban minhu meel u dhow isaga oo ku tukanayo oo aan aada uga fogayn oo boqol iyo labaatan mitir wax ka badan aan u jirin wa huwa caalimun bisalaatihi ogsoonna imaamka salaadiisa oo la socon karayo codkiisii maqlaya ama arkaya isagii walaa xaa'ila hunaaka wax markaa u kala teedayaana aanu jirin isagiiyo imaamkii ama isagiiyo ma'muumiintii ka dambeeyey jaaza way banaan tahay laakiin hadii teed jiro wax kala teedaya hadduu jiro sadaaqadii waa kala teedaysaayo looma soo geli karayo xaa'ilka ayaa laba loo qaybiya maanic ru'ya iyo maanic lmuruur xaa'ilku waa laba maanic ru'ya iyo maanic lmuruur kii diidaya arkidda wax aragga diidaya albaabkii ceshana bay yidhaahdeen uu cesho yuhuna ma xidhna muxuu diidaa kaasi araggii buu diidayaa laakiin muruurkii in aanu diidin baa laga yaabaayo dee aad iska soo jiiri karayso daaqadiina waxay mancinaysaa soo gudbiddii laakiin araggii dee waad arkaysaa dadkiiyo way ka dhex muuqdaa markaa labada xaa'il midna lama ogola labadaa maanicba way diidayaan sida madhabka u muctamadka ah labadaa midna lama ogola waa inaan labadaa midna jirin oo aad markaa waxa weeyaan una gudbi karayso aanad arkayso halkan wuxuu ii qorayaa waxadd اlqurbi baynahumaa ثalaaثa miئati diraaci taqriiba nusakda qaar baanay ku jirin soo ma xadd lqurbigu ama dhowaanshuhu imaamkii iyo mamuumka isu dhawaadaan waynaga nidhiyo qariiban minhu waa kii yidhi alaaثu miati diraacin waa saddex boqol oo xusul taqriiban markaynu markaa taqriibin soo dhaweyno marka saddexdii boqolee diraac waa diraacii aadamiga diraaca aadamiga had y jeer ku qiyaasi jirnay afartan sentimitir sow maaha afartankaasaad markaa saddex boqol ku dhufa maxay noqonaysa labiyo toban kun waa labiyo toban kun oo sentimitir sow maaha labiyo toban kun oo sentimitir markaa imse mitir bay noqonaysa waa boqol labaatan de laba siroon baad goynaysaa soo maha boqol iyo labaatan mitir iyay noqonaysa faslu wayajuuzu lilmusaafiri qasru الsalaati الrubaaciyati wayajuuzu waxa u furan lilmusaafiri kii musaafirka ahaa qasru salaati rubaaciyati salaadii rubaaciga ahayd inuu gaabiyo bikhamsi sharaa'id haddii shan shardi la helo qofkii musaafirka ahaa inuu salaadii rubaaciga ahayd afarta ragcadood ahayd gaabiyo oo uu laba ragcadood ka dhigo iyaa u banaan shan shardi hadii la helo kow an yakuna safaruhu fi kayri macsiya waa inaanu safarku safar dembi ahayn qofkii dumaraad hadday duddo oo ninkeediiba ka duddo iskaga tagto safarkaasi waa safar macsiyo kol haddaanu ninkeedii ogolaanin hadday doonto maxramba ha kaxaysato dadkeediiba ha u yeehato i kaalay ha tiraahdo ha kaxeeyaan safarkaa kol haddaan ogolayn safar macsiyuu noqonayaa oo qasri male hadday bilaa maxram ku safartayna waa la haddii qofkii uu markaa ninkiiba u safray jidgooyo ama inuu cid soo dilo ama uu wax soo xado safarkaasi waa safar dembiyo lagu heli maayo rukso wa an takuuna masaafatuhu waa inay tahay masaafada safarkani sittata cashara farsakhan lix iyo toban farsakh bilaa iyaabin iyadoon soo noqodka la xisaabinayna sii socodkoo keliya la xisaabinayo sii socodkoo keliyi waa inuu lix iyo toban farsakh yahay farsakhiiba waa saddex mayl markaa lix iyo tobankii farsakh maxay noqonayaan sideed iyo afartan mayl wey sideed iyo afartan mayl maylkiina dee waa laba kilomitro waxla hal kiilo iyo lix boqol ba iminka maylka ayuu ictimaadaan inuu yahay ulyahan hadda wax xisaabiya aduu masaafadu waxay iska noqonaysaa siddeetan kilomitr wixii ka agdhow siddeetan kilomitr wixii ka agdhow waa inuu safarku yahay haddaanu intaa safarkaagu ahay kana agdhoweyn safarkaasi kii salaada la gaabinayay noqon maayo salaaddii waad dhammaystiraysa wa an yakuuna waa inuu yahay muadiyan lisalaati mid salaada waqtigeedii tukanaye mid qalaynaya aanu ahayn salaaddu waa inay adaa tahay oonay qalo ahayn haday salaaddu qalo tahay tafsiil iyo kala qaad baa ku jiray salaaddii waqtigeedii joogay adigoo musaafira aad tukanaysid waad gaabinaysa laakiin haddii salaaddu ay qalo tahay waxaanu ku weydiini goormay ku dhaaftay salaadan waktigeedu goormuu kaa baxay ma safar ku jira iyay ku dhaaftay mise adiga oo muqiimahoo aan salaada gaabin karin haddii waktigeedu markii uu ku dhaafayey inaad gaabisaa kuu furayd imika markanaad qallaynaysana aad safar ku jirto dee waad iska gaabsan karta waayo markii horena waad gaabin karaysay oo safar baad ku jirtay iminka markanaad xasuusatay ama aad qallaynaysana dee safarun baad ku jirtaa salaada la gaabiyo waad iska gaabsan kartaa marka haddii laakiin adigoo magaalada iska jooga ay salaadu ku dhaaftay kadibna markaad safartay aad doonaysa inaad qalayso dee salaadaas iyadoo mise ay waajibtay iyadoo afaray waajibto waqtigeedii baxay afartii unbaa tukan lagaa yeeli maayo inaad markaa qasriso lagaa yeeli maayo wa an yakuuna waa inuu yahay muadiyan lisalaati mid salaadii ada ahaan uu tukanayo wakhtigeedii joog wa an yanwiya waa inuu niyoodo alqasra salaada gaabinteeda maca alixraami markuu salaada xidhanayo markuu salaada xidhanayo allahu akbar lahaa waa inay niyadiisu ahayd waan gaabinayaa hadday niyadiisu ahayd waan dhamaystiraya ama aanu xasuusnaynba inuu gaabinayo inu dhamaystiraya waa salaada duhurun allaahu akbar uu yidhi dee asalku waa in la dhamaystira ninkaa salaada u dhamaystiri ruksadu niyay u baahan tahoo haddaanad niyoon inaad markaa gaabinayso waxa weeyi salaadii waad dhamaystiri wa anlaa ya'tama bimuqiimin waxa kale oo shardi ah in aanu ku xidhanin salaada qof muqiim ah qof aan isagu musaafir ba ahayn waa inaanu ku xidhan hadduu midaan musaafirba ahayn ku xidho dee kaasi wuu dhammaystirayaa sow maa kol hadduu imaamku dhammaystirayo ma'muumkuna uu dhammaystiray imaamkaagu ama muqiim ha noqdo ama musaafir ha noqdee haddii imaamkaagu salaadda uu dhammaystirayo adigana maxaa kugu waajibay inaad dhammaystirato oo ka ku anfici mayso sida dadka qaarkood ay sameeyaan masaajidkuu iska imanayaaoo duurkii lagu jiro isagu musaafir weeye markaasu wuxuu leey labada horena duhur baan la tukan labada dambena casar baan la tukano waan jamcinayo dee musaafir baan iska ahaay labadii salaadoodba jamca iigu dhacaan labada horena waa duhur labada dambana waa casaroo markaa markuu atiyaadkii dhexe loo fadhiisto iyuu isagu atiyaadkiisa iska dhamaysanaya oo hore ka baxaya kolkay kacaanna haddana labadii kale iyuu la gelayaa kaas isagaa waxaynu leenahay horta duhurkii wuu kaa buray oo dee labadan ragcadood eed udhexaysiisaa casarka ahaana faasilkii way dheeri horta jahli baa ku haysta oo jahliga waa lagugu cudurdaari lahaa laakiin tuululfasli baa dhacay oo labadan ragcadoodee casarka eed soo dhexgelisay iyaa duhurkiina fogeeyay oo kusii daba qaba xataa ma jirayso markaa labadii ragcadoodna waa bureen ee duhurka ah casarna dee haba sheeginoo kol haddaan duhurkii asixin casarna kuu asixi maayo markaa salaad la-aan buu ninkaasi meeshaasi halkii u islahaa markaa e, badso oo labadii ir salaadoodba isla tuko iyuu labadiiba waayay wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri kii musaafirka ahaa an yajmaca inuu jamciyo bayna aduhri waalcasri duhr iyo casar fii waqti ayihimaa shaaa labada toodii uu doono waqtigeeda inuu labadii salaadood isuu geeyo ayaa u bannaan kana waa jamcigiiyo waa ruqsadii labaad ee safarku lahaa safarkii aynu soo aragnay ee dheeraaye siddeetanka ahaa waxaa kuu banaan inaad salaadii jamciso mar qasrigu kuu banaanaaday jamciguna wuu kuu banaan maxaa la jamcinayaa marka duhur iyo casar oo halkaa lagu jamcinayaa ama waqtigii duhurka ama waqtigii casarka wa bayna almaqribi waalcishaai maqrib iyo cishaaina waa la jamcino fii waqti ayihimaa shaa labadooda tuu doono waqtigeeda iyuu isugu geyn ama waqtigii maqribku labadaba wada tukan ama waqtigii cishaa'iga iyuu labadaba tukan laakiin waa shuruuddii qasriga aynu soo sheegnay laga helo inuu yahay safar dheer oo sideetankii kilomitr gaaraya ama ka agdhow inuu yahay safar xalaala oo aan xaaraan ahayn iyo sidoo kale dee niyadii in lala yimaado niyatuljamcigii inuu markaa jamcigii uu niyoodo waxyaalahaas iyo shuruudo kale oo kolley kutubtii horena qaarkood inagu soo mareen qaarna kutubta dambe insha allahu tacala inagu iman doonaan iyaa loo shardeeyay wayajuusu waxaa bannaan qofkii aan safarba ku jirin magaaladiisa iska joogay filmaari roob hadduu da-ayo an yajmaca baynahumaa inuu jamciyo labadaa aynu sheegnay afartaa aynu sheegnay ee laba laba loo jamcinayey inuu sidii kale u jamciyo duhr iyo casar u jamciyo maqrib iyo cishana uu jamciyo yaa bannaan laakiin fii waqti اluulaa minhumaa halkan waxaa la jamcinayaa uun ta hore waqtigeedunbaa labada la ysugu keeni dib baan u riixayaa ma jirayso dii waqtigii duhurki uu roobku kala gu'iba waayo la odhan maayo jamcu taakhiir baynu samaynaynaayo waayo noo casarka waxaa la samayn ama xagga horaa laga wada tukan duhur iyo casarba ama duhurna waktigiisaa la tukan casarna waktigiisaa la tukan laakiin mar roobda-ayo jamcu taakhiirna waa inoo furan yahay ma jirayso markaa jamcu taakhiirku safarkii unbuu ku banaanaa roobkii jamcu taakhiir ma jiro jamciisu muxuu noqonayaa jamcu taqdiim jamcu taqdiimkiisuna shuruud buu leeyahay waana arin adag wax markaa aad baa laysaga fudaysadaa iminka oo dadka qaarkood ma soo hilaacaya iyo ma onkodayaa iyoba maarata mudda mararka inay ku jamcinayaan iyo wuu inahayaa ka taasina sax ma in roobkii uu da roobkuna uu yahay mid markaa dadka dee oo dhibaya waa inuu yahay waa in markii salaada hore la gelayay roobku jiray uu markii laga baxayeyna waa inuu jirayoo uu da'ayey ilaa talabaad la gelayana waa inuu di'itaankaasi sii socdo o aanu kala go'in ilaa talabaad la gelayo waa inuu roobku da'ayo laakiin iyadoo roobkiiba qaaday baa jamcinayaa ee lama ogola sideedabana de salaad waliba wakti bay leedahay jamcigu waa adigan arkayo yajuuzu unbaa layna leeyahay yusama maaha dadka qaarkood ba waxay u fahmeen in sunno yahay jamcu jamcu sunno maaha madaahibtoo dhami waxay isla ogol yihiin jamcu inaanu sunno ahayn waa wax bannaan uun mooyaane marka sababkiisii la helo shuruuddii la helo wuu bannaan yahay uun mooyaane sunno maaha qaar badani waxaabay yidhahdeen waxa fiican inaan waxba la jamcin madaahibta badankeedu waxay yidhaahdaan cadamuljamci awlaa min aljamci inaan laba jamcinin salaada iyaa ka mudan in salaadaha la jamciyo xataa qofkii musaafirka ahaa xataa qofkii musaafirka ahaa inaanu jamcin salaada iyaa ka mudan inuu jamciyo qasrigu laakiin sidaa ma aha salaada gaabinteedu iyadu waa sunni markuu qofku musaafir yahay shuruudii laga helo inuu salaada gaabiya waa sunna iyadu laakiin kani sunno maaha nebigu salaadihii uu jamciyey waaba faraku tiris baaba laleeyahy wax koobanba inta badan muu jamcin jiri xajka isagoo salaadii gaabinaya ayaanu haddana jamcin jirin nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu jamciyey waa carafa iyo musdelifa intii kaleo dhan habeenadii mina la joogay iyo waxaasoo dhan salaad walba wakhtigeedu tukanay marka asalku ina asalaata kaanat cala almuminiina kitaaba mawquuta salaad walba wakhtigeeday leedahay salaad walba wakhtigeeday leedahay wakhtigeeda loo ilaaliyo haddii markaa ruksada la qaadanayo waa in ruksadani culammadu shuruuddii ay u dhigeen lagu ilaaliyo shuruudda ay u dhigeen waa in lagu ilaaliyo markaas ayay markaa ay eh, ay noqonaysaa ruqso markaa macquul inaynu jumcadana raacinaa fiicnayd lakiin waqtigeed mudda inuu nahayo halkaasaynu ku dayn wa sala allah waslm alaa nabiyina maxamed